maalin maalmaha ka ayuu nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam markaasuu nebi allow hadda waa waayeelay laf iyo ludba waa nuglaaday ximriguna waa hormaray marka waxaan rabi lahaa inaad ii barto ducaan ku ducaysto intaasaana u imid oon socdaalkaa u soo galay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi horta intaanan ducada ku barin socdaalkaadi aan kaaga sheekay gurigaadi maalinkaad ka soo baxday ilaa aad ii imanaysay geed kastood soo marto iyo dhagax kastood soo marto iyo dhoobo kastood soo marto shay makhluuqah ood soo martoon dembidhaaf rabbi ku weydiinin ma jiro oo nabi allow maxaa jira ruuxu markuu cilmi diineed doonanayo u socdo meel walba uu maraa u mahraati kacaysa dembidhaafna rabbi kugu weydiinaysa horta ku bishaaraysuu keligaana kuma ahe waa axad walboo muslima oo ka taga meel oo meel aada inuu cashir ka soo dhagaysto ama diin ka soo faa'iidaysto geedaha dhirta guryaha hadda aad soo maraysaan dhaadheer cimaaraadka dembidhaaf rabbi idiin weydiinaya marka ruuxu uu masale diineed inuu soo kororsado uu masjid madariso iskuul goob lagu hayo cilmi diineed taas horta ku bishaaraysuu yidha amaa ducada duca yar baan ku baraya ee qabso markaad ducaysanaysa waxaad tidhahdaa allahuma innii as'aluka mima cindak waafid calaya min fadlig wanshur calaya min raxmatik waanzil calaya min barakaatika waanzil calaya min barakaatik inta ku ducayso ilaahayoo waxa agtaada yaallaan wax kaa weydiistay allow igu shub fadligaada allow naxariistaada igu rushe ilaahu barakaadkaada fara badan wax iga sii intaa ku ducaysuu yidhi saxaabigaa weeye qisooyin badan baa nabiga isaga dhex marka qisadaanna waxay ahayd qolyo tolkiya oy qaraabo yihiin ayaa isu qabsaday dhiig iyo xoolo fara badan asagabaa ka ugaasnimo iyo ka waayelnimo u qaaday hantidii hantidii buu nabiga ugu yimid inuu kaalmaysto suubanu marku wuxuu ku yidhi inala joog inta uu ka imanayo geelii zakada ahaa ama wixii aad qaadday ee aad soo damintoo dhanbaanu baanu kaa bixinaynaa ama waanu kaa caawinaynaa labadaasuu nabigu u sheegay imaa inaan ku wada siinno wixii aad doonayseed noogu timid oon kaa bixinno qaantii aad soo qaaday iyo inaan kaa caawinno masaladii wey masaladu markuu nabigu marka hawsha u sharxaayaybu xadiidkan keenay wuxuu ihi saxaabigu taxamaltu waxaan tunka u ritay xamaalatan qaan waa daranyaqaad wixii dhiig ah ee xoolaha ee ruuxu tunka u rita isagoon gelin adu maadan gelin wax adiga lagugu leeyahay ma aha inaad muslimiinta islaax iyo wanaag dhexdhigto dhexdooda iyo heshiis oo dhiiggooda aad kala badbaadayso wixii hantiya tunka aad u saarata xamaalada la yidhaahda taxamaltu waxaan tunka u qaan baan qaaday faataytu rasuul allah rasuulka ilah baan u imid as'aluhu anoo weydiisanaya fiiha fiidawati aad dhihi jireen waa sababiyada fiida ay biha ay bisababiha cudibad imra'atun fii hirri oo kale as'aluhu nabiga asagoo weydiisanaya inuu iga caawiyo ama iga bixiyo qaantaas ay fiiha ay biha bisababiha xamaaladaa darteed baan ugu imid dan kale nabigu markaa ugumaan imanin buuri wabilmunaasaba carabtuna dhaqan waxay u lahaayeen fi ljaahiliyati walislaam ninku hadduu hanti uusan qaadi karin uu qaado tunka u rito gubannimo darteed iyo muslimiin aad kala badbaadisid ama bulsho iyo beel aad ka badbaadisid waxa uu qaaday intuu dooni halla ekaad horta way ku ammaani jireen rag rag dhalay baa tahay nin dirac baa tahay raggii loo baahna goob u dhashay si fiican baad yeesha horta lo odhan jiray maxaa ku waalay iyo waxaadan qaadi karin maxaa ku saaray iyo hebel maxaa kaa gala hadday isxaaq hayaan iyo hadday isnoqlayn adugu waniyu maxaa afaaraha xaamaysan aqoonin hadday gaalaa hayaan iyo hadday muslimiin yihiin horta ninka waa lagu ammaani jir lan waa gubannimo waa diricnimo aduun waxba haynin inaan tad mas-uul iska dhigtaiyo xilkas tunka boqol halaad laba boqoloo halaad shan boqoloo halaad u soo ridato hadhowna muslimiinta adhax kacdo waa raganimo markay ku ammaanaan kadib bay haddana hantiduu qaado dhan ka bixin jireen iyagaa bixin jiray iyagoon eegaynin yuu yahay ninku iyo marree hebelba hawl u taalla qoysku u yimaadaba xoolaha waxbay ka siin jireen ilaa ay ogaadaan inuu qaanti uu bixiyey ninka noocaasa soomaalida waagi hore daranyaqaad bay dhihi jireen had laakiin daranyaqaad ma jiro waa nin walba iyo kistiisa nin walba iyo kistiisii iyo hawlihiisa wey faqaala suban wuxuu ihi aqim nagow xataa ta'tina sadaqa ilaa ay sakadii nootim xoolihii sakada ilaa la keeno bal nala joog oo fanaamura laka aan kuu amaro biha ay bisadaqati sadaqadii baan wax kaa siyaynaa geelii sakada lagu siin waa lagaa bixin howlaha adduunka u sureegatay markuu nabigu hawshaa u ballanqaaday wuxuu haddana u sheegay su-aasha bannaan iyo taan bannaan buu nabigu qabiisow ina almas'alata bariyadu aadama in wax la weydiisto laa taxilu ooma bannaano ila liaxadi alaaثatin saddex ruux waxaan ka in ooma bannaano baryo iyo wax keena bini aadam saddexun bay u bannaantahay tahay inay aadamo kala weydiistaan midka koobaade rajulu nin weeye taxamala tunka u ritay xamaalatan qaan tunka saaray oo fii riwaaya iraadata alislaax shardi weeye taxamala xamaalatan iraadat alislaax qaan iyo xooluu tunka saaray isagoo doonayo inuu ummad ku heshiisiiyo ummad dhaxdooda wanaag uu dhigo faxallad lahu lmasala tuugsiga iyo xoolo ururinta iyo su-aasha u bannaan ninkaas xataa yusiibahaa ilaa uu helo qaantii uu tunku u ritay ilaa u helo uma yumsik intaa kadib su-aasha waa joojinaya boqol halaad bad qaaday malyan baad qaaday laba malyan dadka waad ka qaaraaman kartaa ilaa aad hesho qaantii aad soo qaaday waxaad ku guddo markaad hesho shaygan dambe inaad ku sii darto xaaraan buu kaa yahay laguma ogolo inaad ku dabadaarato ood meelaha bannaan buuxsato ood fiid soohodo lama ogolo hawshaana way ku badan tahay hadda soomaalidu wadaadihii bay soo gashay wax badan baan oga waxaa leey umulsiyu umulsiyu nin weyn baa leey isaga waxu og yihiin ooma sheegaa ninka labaad wa rajulun weynin asaabatu ay haleeshay rajulku waa halqabsi afgobaadsi weeye rag iyo dumar waa isku mid wa rajulun nin weeye asaabatu ay haleeshay jaa'ixatun ebriso mariso balaayo marisa saddexda meysi baa kuu xaraysnaa adhigii dhowrka boqolahan baa aruur saf laga maray weer baa intuu galay habeen u fakaday yuu neefba ka reebin qolyaaba intay soo duuleenbaba kaa dhaceenba xanuunkii adhiga baabi'inaya furuq baaba ku dhacay neefba kama feegin waa hantidii oon balaayo aan la filayn ay ku habsataa jaaxida la yidhaahdaa ebriso iyo mariso wey taasoo ijtaaxad baabi'isay maalahu hantidiisii baabis hantidiisoo dhan bay ka dhigto waxba aysan ka tegin ninkaasi marka waxaa weeye haddee waa nin dhaqnaa ama geel ha lahada ama looha nin dhaqnaa buu ahaa dukaamuu haystay waxbuu shaqaysanayay hal marun baa lagu habsaday dukaamihii baa gubtay bangigi wuxuu yaallay baa lagu kala tegey ninkii hebelhaa ma maqashin he maanta waa mucsurun baa layidhi ninkii hanigaha ee tanaadka ee taajirkaha maanta waa loo qaaraamhaya ninkaas jaayixa ku dhacday waa musiibo lafajabis ah oon lagu talaganin oon laysii ogayn ninka hadda la garab istaago loo gurmado faxallad lahu lmasala su-aasha ninka u bannaanaatay xataa yusiiba ilaa uu helo qiwaaman min cayshin qiwaaman min caysh wuxuu isku taago nolol ah qiwaamkuna waxaa looga jeeda waxa baahidaada qaybaha u daran awda ee ku fillaada qiwaamku waa kifaayada soo marteen kafaafka soo marteen weeyaan isagaa sheekhu sheegi doona waa wixii ay taladaada ku taagan guri uu markaa wuuu kale iskaga bixiyo meeluu ku asturaado wuxuu dabka ku shito hada huwa alqawaam waan gaari doona alqiwaam cafwan xataa yuusiiba ilaa u helo min cayshin wuxuu nool ahoo iyo beerkiisa toosiya baahidiisana kafeeye ummaddan uu kaga asturaado aw qaal ama nabigu wuxuu yidhi xataa yuusiiba ilaa uu helo min cayshin wuxuu nool oo naftiisa uu ku awdo baahidiisa uu ku awdo sidaadka iyo qiwaamku waa isku mid maa yasudu eh, faaqat almari aw maa taquumu bihi اlmaciisha wuxuu naftiisa uu ku celiyo nafcishi dhiig joojin waxaa u taqaaneen weeye faakays ma yaalla musiibaa ku dhacday waxaa la rabaa un wuxuu ku soo dhexgalo oo uu ku joojisto xataa yusiiba ilaa uu helo qiwaama min cayshin aw xataa yusiiba sidaadan min caysh sidaadan min caysh sadaadka iyo sidaadku way kala duwan yihiin laba macnoo kala duwan bay leeyihiin wuxuu nool ahoo naftiisa uu ku celiyo ninkaasi marka asna way u bannaan nin qaan soo qaaday iyo hanti fara badan tunka u soo ritay asagoo muslimiinku islaaxinaya inuu qaaraanka urursada u banaa ilaa uu helo hantidii uu tunka soo saaray ninka labaad nin iska dhaqnaa oo nabad qabay wey ilaahay balaayo ku habsatay xolihiisii ebrisa oo marisay kaana su'aal ba u bannaa ilaa uu helo wuxuu nafta ku ceshado ka saddexaad wa rajulun ka saddexaadee asaabatu ay haleeshay faahaqatun macalul iyo baahi abaar baabaa dhacdayba abaar dhacday xat way kala duwan yihiin xoolihii say socdeen bay iska dhammaadeen su u shaqaysanaya u socday bay ibar noqdeenba masaajidkiibuu galay sida qolyihii reeqooy hebelaw masaajidku galay kuliya macnida waa maxay yaa wuu shiiday wey ninkii ah, hawsha waa kullaa waa dee ninkii masaajidku galay masaajid ka soo saaray leeyihin reer koonfureedku ninka masaajid ka soo saara gaalnimay u arkaan masaajidku buu galay maxaa looga soo saaray bay ku leeyihin laakiin waxay u jeedaan ninkii macalul baahibu masaajidka la galo meeluu istaagay wuxuu ku daadaashiy wuxuu ku mashquula ma lehe bal wax iskugu dardaro oo shaqo u sameeya marka way kala duwan jaa'ixadu iyo faaqahu way kala duwan jaa'ixadu waa adoo iska dhaqan balaayo markuuga habsata waa taqaanaa hadde midna waxaa way saas iskaga shaqaysanaysay bay xooluhu dhammaadeen shilimeshu ha khasaaro ha socoto in dardareertay in oroday iyo in funduuday iska noqdeen gacmahan baad ka soo taagatay abaar baa ku heshay warajulu nin weeye asaabad way heshay faaqatun baahi baa heshay iyo saboolnimo iyo mucsur yaa ku soo baxay xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan alaaatun saddexun min dawi lxija min dawi lcaqli dadka garaadka u saaxiibka saddex nin oo garaad leh oo garasho leh allowsaha laga roonaa lama rabo qiyaastiisa iyo qiimayntiisa nin wax garanaya saddex ninoo wax garanaya ay yidhaahdaan oo min qowmi tolki ah tolki maxaa loo yidhi waa xooggaal qoli aan kaa warqabin adoo iska dharagsan bay faqiirku moodayaan oy wax kugu sadaqaysanayaan sidii waadhood layga sheekeeyey nin qolyahan ganacsadee soomaalida kenya jooga kamidoo iska dhaqan ayaa si aan quruxsanayn oo asaga aan leefelkiisayn buu usoo labistay nin iska xeroo miskiino xoogu iska haystaa wax ku sadaqaysta wamaa jiree baa le dawa ninkan wuxuu hi waa nin waayeela baahina waa ka muuqataa reer reerbari waxaa la sheegaya ninka wax laga qaadaya qaaraanka la weydiin ama masaakiintu ay wax weydiinaya ka kale inaan la kala garanaya iyagoo malyandheeraa dadku waa inay kala soocan la garanhayo say masaakiintu kugu soo faylaan haddaad laakiin dharka soo qaatay masaakiinta aduu malyandheera ah, ood ummaddii iyo masaakiinta u geysood u gambisa soo mushkilad ma min qowmi waa maxay nimanka kula dhashay ilma adeerta xogtaaday hayaan inaad wax heli karto inaad faqiir tahay inay baahi ku hayso ayagaa og dadka kaa fog xogtada ma hayaan ama qiyaas khaldan bay kaa bixinayaan ama tay bixiyeen bay ka badbadinayaan saddex nin oo garaad oo xigaaladaa ah hadday yidhahdeen ninkii hebel ahaa waa caydhtoobay waa mucsiray in loo gurmado u baahan yahay in la kaaliyu u baahan yahay marka ayada ah su-aashu way kuu bannaan tahay maxay odhanayaan laqad asaabat fulaanan hebel waxaa heshay oo ku habsatay faaqatun saboolnimo iyo faqiirnimo faxallad lahu lmas'ala ninkaa su u bannaan xataa yusiiba ilaa uu helo qiwaaman wax min cayshin nolol ah aw maqaasuban wuxuu idhi xataa yusiiba ilaa uu helo sidaadan wax nafta ku ceshado min cayshin nolol ah nabigu wuxuu uhi famaa siwaahunna waxaan ka ahayn oo min almasalai baryo bini aadan ah yaa qabiisatu qabiisow suxtun booli wey suxtun xaaraan wey yakulha uu cunayo saaxibuha kii tuugsaday ama bariyey suxtan iyadoo booliho xaaraan ah rawaahu muslim baa xadiidka wariyey alxamaalatu bifatxi lxaa'i xadoo la kor dhabo an yaqaca waa inuu dhaco qitaalun dagaal dhaco iyo wanaxwu bayna fariqayn laba daf ama laba dhinac oo fayuslixu uu wanaaji uu islax dhex dhigo baynahum dhexdooda insaanu aadame calaa maali hanti yataxamaluhu tunka u ridanayo wayaltasimu uu naftiisa saarayo calaa nafsi naftiisa uu saarayo war maxaad isku haysaan reehebel reehebel baana hebel baynagadi magtaana sii ama haddii kale waa la kala bixi meeqani laba nin laba boqoloo halaad anaad iga taqaanaane xabadda joojiye muslimiintu ka ururin karaa qaaraankaas wاljaa'ixatu soo ma aha alaafatu waa aafo iyo balaayo tusiibu maal insaan aadamaha hantidiisa ku habsanaysa wاlqiwaamu aw ilqawaamu soo maaha bikasri اlqaafi wa fatxiha labadu waa la akhriyaay qawaam iyo qiwaamba waa isku mide huwa waxa weeye maa yaquumu bihi amru اlinsaan aadamaha noloshiisu waxay ku taagan tahay baa qiwaamka ama qawaamka la yidhaahdaa oo min maalin hanti wa naxwi wixii la halmaalo ah wasidaadu bikasri siin siinkoo la hoos dhigo ma yasudu xaajat almucwisi macwisi baan ii qoran macwisi minka in logodaa sax ah shakligaa la xarakeeyey sax ma ah waa mucwas ay alfaqiir ay alfaqiir almuxtaaj baa mucwiska la yidhahdaa min acwaza ida اftaqar ma yasudu wixii awdo weeye xaajat almucwisi ay xaajat alfaqiir almuxtaaj ruuxa faqiirkee baahan wixii macwizi baa inay qoran sawaabkuna waa hee mucwizi miinka in la godo waadi fahamta waxaan ka hadlahay wayakfihi ku filan wاlfaaqatu alfaqru faaqana sooma waa baahiday macaluusha wاlxijana alcaqlu weeye xadiidkan marka raad weyn ayuu kaga tegay saxaabiga saaxibuاlqisa ah maamahay waa nimay ku timid baa laydhi iyo nimay ku taallee asagay ku timid masaladu faahfaahintana asagaa laga helay qisadiisii waagi dambe aad bu hawsha ugu dhaqmi jiray maalin maalmaha ka mida waxaa u yimid niman ay qaraabo yihiin oo qaaraan ururinaya markaasuu xaggeed qaaraan ka ururinaysaan ninkii hebel ahaa oo aroostay baan kaalinaynaa orday iskata waba idin siin maaye waa sidee baa layii xadiidkan uu sheegay nebi maxamed baa hadda ka hor oo ugu tegay anoo qaan tunkaan u soo ritay u qaran urursanay oo xadh ka wad nabigu sidaasuu yidhi xadiidkiiba ugu celiyey wuxuu idhi hebel waan aqaanaa wax ku filan buu haystaa nafna ma hayso mana aradsano waa dhar dharna waa qabaa wuxuu ku cisgaan gurina wuu leeyahay buuy guurkuna in loo tugsada ma bannaanu shil idin siin maayo socda waxaa la yidhi war waxaa tahay oday waayeel oo sagaasan jira waana ugaas reereed baa tay reer bani hilaal ah wax yaroo qaaraanoo nin la kaalin maxaad ku diidtay macsiyuu wadaabul macsi oo u kaalmayn mayo orda iska taga si kale ugu imaado halkaasay saxaabiga ka gaadhay waagii dambe marka aad buu xadiidka ugu dhaqmi jiray leanno saddexdaa mas-uuluu fiirinaya inay eh, balaayo ku habsatay nin waxaystoo mucsiray iyo nin daranyaqaad ah saddexdaa waxaan ka ahayn su-aashay la yimaadaan wuxuu taagnaa e waa suxtun yaakuluha saaxibaha suxtan saab isku haystaan haddi wuu saxan yahay wuu saxan yahay marka dhankaa laga fiiriyo tafaasiil kale ha timaada laakiin xadiidkiibuu tabaqay saxaabiguna mar hadduu masalada fahmo rudhaan buu ku dhagahayaa wax ka fujin karana ma jiro in daliil kale aad u keensata mooye marka baashaa la iska ilaaliyo idan mas'alada ah masalada koobaad oo ninkii daranyaqaadee baahi muslimiineed asagoo awdahaya daynta qaaday su-aashu way u bannaanayd waxay culammadu marku hoosgeliyeen adilo goonana iska leh nin walboo dad muslimiin u taagan halkaasu soo galaya waxaa laga hadlaya xaaraanta kaa ah, waa adiga wixii ku khuseeya ama muslimiin abaar baabi'isay sida hadda taagan soomaaliya kenya etoobiya waa lagu baaba'ay waad baahidaas muslimiinta abaarta ninkii u istaagay ummadda qaraanka ku ururiya ee wakhti ku bixi ajir buu ka helayaa ajir ayuu ka helaya tanay la mid tahay idan xataa haddaad intaad reero baaba ahaya aad daymo u qaado ood baabuur u rarto oo diyaarada u raashin ka dharjisood abaarta ka bixiso markuu roobku do-o soddonkaa malyan ee ku gashay waad naga ururin karta aq baad u ururiso xataa haddaan diidno inaad nugu jihaadaa kuu bannaan inaad nugu jihaadoodna layso ilaan lacagtaa dhiibno xaq kuu bannaan wey maxaa yeelay abaartu dhacdo muslimiintu gaajo u dhammaanayaan inaan badbaadino oo wax aan hayno dhan iskugu darro aan iskugu geyno waa waajib fardu cayn wey cala alaqniyaa aqniyadu hadday bixin waayaanna in lagu jihaado jihaadka gaal lagu qaado kala daba waata fii sabiil lah baa bannaan ma aha masale sunno sunno ah korna waan ka hadlay waad fududaysanaysaa ma aha masale sunno ah muslimiinta kenya iyo soomaaliya etoobiya ku baaba'aya ee abaartu baabi'isay in la badbaadiyo waa fardu cayn al alaqniya nin walbaoo shay farad ku noqdoo ku waajibay diidoo bixin waayana muslimiinta waxaa waajibka inay xoog oga qaadaan hadduu diidana beerkay xabadka ka dhufanayaan xoolihiisiiay markaa qiimaynayaan wixii ka go'i karay qaadayaan waa masalo diineed ma aha masalo kaftan waad fudaysanaysaa wadaaddo masaajidkiisa isu soo darta aad la yaabaysaan waxaa bannaan hee taanki intii laydin soo kaxayso in xoog laydinkaga qaado yaa madax laga dilaa waa sidaa marka hawshaa ogaada saad moodaysaan maxaan muslimiin ku nahan walaala ku nahay haddaan markaan naf baxayo aadan biyaha nafta igu celinayn been baysu sheegaynaa maxaanu walaala ku nahay markay aan macawl u nafbaxaya haddaadan biyaha afka igu qabanayn aduguna aad daaca qurmaysood hoteellaha waxaad ku cuni taas islaamnimo maaha iska ilaaliya masale masale sahlan maaha idan masaa'ilka laga hadlay waa su-aasha adiga ku khaaskaa een saddexdaa midnaba aan ahayn baa laga hadlay oo xaaraana mooyeen wixii dan guuda muslimiina xukumkaasuba leeyahayba وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكون أي المسكون الكامل وإنه سوى مري اسم جنسك هدي الله إطلاق يحمل على الكامل ليس المسكين أي المسكين ما النبي مديدنا مسكنة إنه جرت مديدنا oo masaakiin dhoobanya adduunka laakiin miskiinka dhabta ah ee sharciga agtiisa ka ammaanan ee mudan wax lagu sadaqaysto nabigu waxaa weeye buui alladii midka cafwan laysa almiskiinu miskiinka dhabtaa ma aha alladii midka yatuufu ku wareegaya caanaasi aadamaha tuugsanaya dawarsanaya tarudhu luqmatu afgelis uu soo celinayo wluqmatan laba afgelis halkaasuu iska dawarsan waa qarafaysanaya wixii lagu rida waa arkaya waa iska socdaa waa ninka waa nin shaqaysanaya oogsanaya wtamratu wtamrataani xaba timr ama laba timrood ku qancaayo walaakina almiskiin miskiinka dhabtaa ah waxaa weeye alladii midka laa yajidu aan helayni hinan wax ku ilaada hinan filaasho wuxuu ku deeqtoomo dadka kaga deeqtoomo ma helaayo hinahaasoo yunihi ku filaada walaa yuftanu lahu lana dhowroofi mahayo lamana dhowroofayo lama dareemayo baahidiisa oo faytusadaqa calayhi lagu sadaqaysto oo faytusadaqu calayhi lagu sadaqaysto waa baahan yahay wax ku filan ma helo waa miskiin faqiira lana dareemi mahayo waa iska saliidaysanhayaa qamiisuu iska soo dhaqanaya waa iska shallaysanaya saliid ka soo bixiyo madaxa ku jiidanaya safkoru iskaga tukan waxaa lamada nin dhaqanon gaajaana nafta ka goysay dab ma shidanin wuxuu haya ma jiro ninkaasaa mudan in wax lagu sadaqayso walaa yaquumu istaagi maayo tuugsan maayo fayas'al annaas dadka uu wax weydiisto oo uu tugsado muttafaqun caley xadiidkan waxaan ku soo marray baabkii soddon saddexaad baynu ku soo marray nabigu miskiinka dhabta ah ee sadaqada lagu bixiyo ay ta kale ka ajir badan tahay waa ninka baahanaha ee dhibanaha xaggana baayiisi qarsanaya xaggana aan la dhooroofaynin oo maangaabku iyo in dhermagaratadu aysan dareemaynin dadka noocaasa xertay ku dhex badan yihiin masaakiin asturan bay ku badan yihiin waa in laga warqabo kuwan xoogsanaya guryayba dhistaan baryaha dambe say u wadaan guryayba ka dhistaan waa niman akoonna u furan yihiin imbeesubu wataa iyo muxuu aha lambarkii wax lagu shubi jiray ya bay guurisay baybil bay wataan bay dheh waa niman xariifiyo shaqaysanay masaakiinta asturina dhammaanaya ka warqaba oo ku gacannaqa kuilnaqa u naxariista baabu jawaazi اlahdi min hayri masalati walaa taطalucin ilayh waa muhiim jiddan imaamku hadduu ka soo hadlay su-aashii aan bannaanayn ee xaaraanta ahayd ka soo hadlay waa inuu ka hadlo ee xoolaha ay muslimiintu ku siiyaan maxaa kuu bannaan maxaase kuu bannaanayn adoon weyddiisanin nin dhiibay nimaad qaraabatihiinba xoogu kuu dhiibay midaad saaxiibatihiin muslim kaloo islaamnimo kuu siiyaa kuu dhiibay maxaa kuu bannaan maxaase kuu bannaanay baabu jawaazi اlahdi xoolaha in la qaato inay bannaan tahay min hayri mas'alatin su'aal la'aanay weydiisan la'aan adoon weydiisan hadduu ku siiyo in la qaadan karo walaa taطallucin ilaa adoon hun qaltaagayn adoo leh hebel kaasi muxuu leeyahay mgacanta jeebka geliya haddii maogtahay baryo qalbiga iyo mid afka iyo mid ishaa jira adoo ninka aan baryin wuxuu asagoo kuu gartay waad qaadan kartaa midda ayadaa marka wixii hantia ah, ay muslimiin ku siiyaan adoon weydiisanin xaggana aanu u hanqaltaagaynin way bannaan tahay meehe waa waajib in la qaato meehe waa sunna la isku haya saddexdaa madhab ku jira hanti kastoo ruux muslima uu ku siiyo ama hani noqo ama faqiir noqo wuxuu ku siiyo adoon weydiisanin uu kuu garto intuu doonaba hala ekaado inaad qaadato waa waajib culammaa ku tagay adila cadcad bayna daliishadeen waxay dheen may waa sunno in la qaato ood ka qaadato in lagu celiyana waa karaaho inaad ku diidana waa karaaho waa inaad ka qaadato waxay dhaheen waad qaadan kartaa waadna ka tegi kartaa waa jaa'is waa waajib iyo waa sunno saddexdaa madhab baa jirta balaynu eegna hadda madhabka wujuubka ama istixbaabka ayay sunnadu taageeraysaa waa sunno in la yidhahdaana xoog badan in la waajibiyo sax ma aha can saali bni cabdillahi bni cumar can abihi abihi cabdillahi bni cumar can cumara aabbihi od weliya aabbihii iyo awowgii baa isdaba taagan qoys barakaysan iska dhe qaala wuxuu uhi cumar kaana rasuul lah sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu ah yucطiinii kii isiiya alcaطaa'a hanti buu isiin jiray siismo ama fay ama haniimo ama xoolo kaloo nabigu ii gartay yucطiinii wuxuu isiin jiray alcaطaa waxaa nabiga ka timid in cumar ka sugan sunankan aad ku marteen in nabigu cumar u dhiibay zaka soo urur u yidhi jahu u dira wuxuu orad caamil noqo zaka soo urur zaku soo ururiyey fara badan keenay xoolihii buu nabigu u xisaabiyey intan waa geel intan waa adhi intan waa lo hawlihiiba o dhan buu dhammeeyey kadib buu cumar iska dhaqaaqay galab dambuu nabigu u yeedhay cumar xooluu siiyey wuxuu nabi allow ma qaadanhayo anugu maxaa yeelay ilaahay baan u soo shaqaystay ilaahay dartii baan u soo shaqaystay xooggayga allaan ka iibsaday ajr baan doonahayay anu xoola ma doonayn wuxuu ihi maanigu maanaa ku ii shaqey mise muslimbaad u shaqaynaysa muslimaad u shaqey idan waxa annagaa kuu garina qaado maya nabiga wuxuu ihi dad iga baahan sii nabigu wuu la hadlay wuxuu ihi waad khaldan tahay wixii adoon ruux weydiisanin xaggana u hanqaltaagan in lagu siiyo aqbal mana diidi kartid sidii cumar ku qaatay qisadaa way jirtaa waa xadiid madax bannaan wey tanna waa tu ka duwan oo madax bannaan kaana rasuula yuciinii wuxuu isiin jiray alcaطaa'a jiray mararka qaarkood fa aquul waxaan odhan jiray acطii nabi allow sii hantidaani man huwa afqaru ilayhi minii axad iiga baahi badan sii manduul huwa asaguba afqaru iga baahi badan minii aniga ilayhi ila lmaal xatahani hantidaan axad iiga baahan baa badane nabi allow sii faqaala usban wuxuu uhi khudhu warka joojiya qaada hantida maxaa jirnabi allow idaa jaءaka min hada اlmaali shayun hantidan bini aadamka hadduu wax kaaga yimaado wa anta hayru mushrifin adoon u hanqaltaagaynin walaa saa'ilin weydiisanoon baryanoon toogin fakhudu qaado fatamawalhu maalayso hanti ka dhigo horta la wareego horta milki gacanta geli waan guddoomaydhe fatamawalhu maalayso markaad la wareegto adaa khiyaar leh ama dheefsoo intifaacsa adugu danahada khaaska ah ama sadaqayso laakiin horta la wareeg ruuxu muslimka ku siiye kala wareeg sidaa u faham baa le masalada cumarow jooja hawlaha kale waa weli cabdullahi mubaarak markuu raggii culammada ahay uu biili jiray hantida u dhiibo ay dhahaan waan haysannaa wuxuu odhan jiray istaciinuu biha fii xawaa'ijikum war danihiinnaab fara badan u kaalmaysta maxaad noo siisay dan adduunyaa badan mid diineed baa badan mid eh, aakharaa badan u kaalmaysta danihiinna sadaqaysta ahalkiinna siiya miskiin kaloo an waana weyn sii siiya kale siiya aniga igu soo celin maxad igu soo celinaysaa idinkaa i weydiista masanaa idin garta tiiba nabigu u sheegay khudhu qaado horta idaa jaءaka min hada اlmaali hantidan bani aadamku hadduu kaaga yimaado shayan wuxuun wa anta hayru mushrifin ay mutaطalicin ilayh adoon u hanqaltaagayno maa lagu siiyo wa kaasi maxaa leeyahay saa aan lahayn haddii min uu kaaga yimaado oo aduu iska sii jeedo wadaadku dhabarka kaa taabtoo jeebka kuu geliyo jeebka ku xaji aashaa soo celinayni walaa saalin xaggana aan weydiisanin fakhuduu qaado fatamawlu hanti ka dhigo fain shi'ta intaa kadib haddaad doonto kulhu cun dheefso oo adugu nafaqayso wain shita haddaad doontona tasadaq bihi sadaqayso la baxo aakhara geyso wamaa laa sidaa waxaan ahayn wamaa laa sidaa waxaan ahayn ood ku qaadatay hanqaltaagid ama aad ku qaadatay su'aal falaa tutbicu ha raacinin nafsaka naftada ha raacinin jooja abadan iska jooja wey su-aalla ha weydiini hanu hanqaltaagi qaala saalem wuxuu yidhi riwaayada muslim ajli dalika kaana cabdullahi bni cumar buu yidhi muslim baa sida saalim bn cabdilaahi wuxuu ihi fakaana cabdulahi bn cumar wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shay-an ruux bini aadama waxma weydiisan jirin hanti ah yaruddu shay-an shay la siiyana ma jirin ila waa dardaaranka nabiga soo maa aadam waxma weydiisto wamaa laa weyahad haddii wax la siiyana ma jirin dhaqankaasuu lahaa nabi maxamed baan hada kula dardaarmay hawsha iyada qisadan ayada marka cumar taabatay isaguna waa ku dhaqmi jiray waagii dambe aad buu ugu dhaqmi jiray nin la odhan jiray cabdullahi bn sicdi ayuu khilaafadii saydina cumar u diray inuu muslimiinta kharaaj u ururiyo iyo zakawaad hanti badan buu keenay cumar buu keenay wuu kala wareegey baytumaalkii buu geeyey hawsha buu xisaabiyey maalinka dambe u yeedhay wuxuu intaan iska qabo wuxuu hi maya iyo bna alkhataab baan xoogga geystay adugu waxba kaama doonahay bu aniga adda kuuma shaqaynine allaan u shaqeeyey cumar wuxuu ihi kaalay masaladu way kaa maqan tahay qilatulfiqiyaysan ku qabanine anay hadda ka hor igu soo fadhiisuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadda kahor intaan sameeyey buu suubanuu dhagaha iga raacay hantida qaado dan ku qabso uu sanadkii abaarta ba'an ay dhacday khilaafadii sayidina cumar ee caamu ramaada loo yaqaanay ee muslimiintu baahi badan ku dhacday ee la aan weligood la arag umar soo maray iyo muslimiin aan weligood soo maraba xilligii cumar dhacday xijaaz iyo najdi iyo dhulkii shaam ka soo rognaa iyo ciraaq oo dhan baa lagu rogmaday waraaq buu ku jogjoogsay sayidina cumar si aan bani aadam u gurmanin buu u gurmaday sayidina cumar taarikhday gashay hawshuu sameeyey ilaa uu ka dhaartay hilib inuu cuno uu ka dhaartay inuu subag cuno uu ka dhaartay uu baaba cumar marihiisi uu qabi waaye lafaw noqday ludo dhan baa dhammaatay taariikha ayuu sameeyey say doona noqotay ninkii ah, saxaabiga ee masar jooga amiirka ka ahaa masaroo webiga niil intuu fatahay beero badan la tabxay reer masar barwaaqi ku jireen iyo waraaq ugu joogjoogseen marka lagu dhammaanaya xijaaz iyo najdi lagu dhammaanaya iyo shaam qaybo ka mid iyo ciraaq qaybo ka mida waraaq ugu jooso wuxuu yidhi waa inaad si degdeg usoo gurmato waxa jira waad maqashay uu soo jawaabay saxaabiga alcaas bn caasi baa la odhan jiray camr bn isku qoysaayeen mise reer bani ah ma xusuusto wuxuu ihi yaa amiir almuminiin dhowr bari kadib waxaa ku soo gaadhi soo dirayaa awr raashiin iyo badeeco dhar iyo dhuuni saaran oo ritaga u dambeeya markuu masar joogo ka u horreeya adigu kula joogo koleyuu soo raray eh, awr ah waa la xisaabi waayey alfa alfa baciirin baa la almuhim ritigii u dambeeyey markuu masar ka soo dhaqaaqay kii u wuxuu taagnaa madiinuu taagnaa madiina meel la geeyey iyo badeecaday wadeen iyo baa la waayey sayidina cumar marka waa farxay khudbad dheeroo taarikhka sheeguu jeediyey dhib taadu kusii mashquuli maaye awrtiba wuxuu yidhi ayagoo sidooda oon waxba laga reebin reer qaab kale howshooda waxaa leeyay saydina cumar wuxuu najdi baa lagu baaba'ahaya meesha hadda ay ina salmaan ku xaarahayo iyo ku kaajahayo dhulkan hadda qasiim iyo buraydi iyo riyaad ay ku taallo sooma garanaysa dhulkaa wey muslimiintii najdi joogay baa baaba'ahaya buui marka waxaan rabaa awrta u socoto in reer najdi loo geeyo zubayr buu u yeedha wuxuu hi gaabi zubayr wuxuu yidhi anuu kale ku jira ma qaadi karo zubayr xoogow yar madaxadka iska joog buuhi dalxa ibnu cubaydilaahi buu u yeedhay raggii horuur duqayduu rabaa dhallinyaro looma dhibi hantida ayada ah. nin maamuloo agaasimo oday oo dulqaad laal rabaa dalxana wuu cudurdaartay isagu waxma diidine saxaabi kale u dhiibay inuu abu cubaydah baan u malaynaya haddama xusuustee abu cubaydu ah saan jeclahay abu cubaydaa hogaamiyey sii qaaday abu cubayd wuxuu ku yidhi awrtan rarada markaad ka dhigto rito walba qoys ii soo saar buur soo rar aggeed ugu keeni madiina ugu keen inuu badbaadiyuu rabaa uu ogaado me waxay calfanayaanoo hortiisa hadday dhammaan hortiisa ku dhammaadaan mas-uuliyaddu waa inaad dareento waxaa la sheegaa an kun oo riti buu u diray najdi an kun oo riti oo raran qolm an iyo toban kun bay ahaayeen say doona noqotee aw ree najdi ka badan buu diro hanti ay badacasaarantahay dhar iyo dhuuniba wuxuu idhi markay calfadaha ka soo tegeen qoys walbuu ree najdi ah hal riti iisoo saar bui madiine ugu keen wixii inay soo guuraan diida ritiga wuxuu yidhi horta waxa saaran ku wareeji labo ritiga u gowrac buui qudhigiisa u gowrac waa buurana masar ka yimid oo kurusku intaa leege u gowrac buui saantiisa kabaha ka dhigteen lafihiisii ludiisana mid ay cunaan iyo miday dareerintaan iyo mid ay dufan ka dhigtaan ka dhigteen abaarta ha kaga baxeen buui kadib markay ritiga dhammaystaan wixii wurtigu waday markaa ha yaraysteen reedhijdi kala badh buu soo raray abu ubayda oo madiina uu keenay kala badhna awrtiibuu u qalay sidabay abaarta kaga baxeen abu cubayda hawsha markuu soo dhammeeyey cumar aad buu u farxay hanti badan buu u diyaaray abu ubayd oore qabo abaalgud weeye cubayd wuxuu maya adiga kuuma shaqayna buui cumarow allaan u shaqaystay iskaga carar meesha cumarow wuxuu hi maya yaan kaa hoos bixin xadiikana u ujaystay muslimiinta aad badbaadinayso wujuubka kaa saaran baa saareen seen wax uga qadanaya buuhi abu cubayda war sidaa ma ahee oo waxaanu kuu garannaye waana diinta nabi maxameda qaadou yidhi sayidina cumar saasoo ku dhaqmi jiray gobonnimadaas iyo dareenka iyo dadnimadaasa loo baahan yahay markay dhibaatooyin ku dhacaan muttafaqu calayhi mushrifun ay bishiin ilmucjama waxaa weeye ay mutaطalicin ilayhi aanu hanqaltaagayn aan qoraansanaynin almihim masaladu axaadiis badan baa ku timido nabigu sal slam wuxuu odhan jiray cumar markuu ku yidhi nabi allow arugu ilahay baan u shaqaysta oo darla baan u shaqeeya adduunya ma doonayni adana eh, iga daay wuxuu yihi inamaa dalika can ilmas'ala wuxuu yidhi nabi allow so adig yidhi ma bani aadam waxba lama weydiisan karo waxaan lagama qaadan karo nabig wuxuuhi kuma dhihin anuu ha tuugsanin baan ku idhi ma wax lagu sii diid baan ku idhi busubanu illa waa la garramee ma ogta nabig wuxuu uhi innamaa dalika wixii aan kaa reebay tuugsi buu fa ama maa kaana min hayri mas'alatin fainamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayk wixii laakiin su'aal la'aan iyo tuugsala'aan kuu yimaada waa calaf rabbi kuu soo kaxiye qaado xadiidkii khaalid bn cadiy aljuhani ku jira isagu man balagahu macruufu can akhiihi ninkii tabiino iyo kaalmo iyo wanaag walaalkii ka soo gaadho min hayri masalatan isagoon weydiisanin walaa ishraafi nafsin naftiisan u hanqaltaagaynin falyaqbalu ha yeelo walaa yarudahu yuusan celinin fainamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayh idan culimmada odhanaysa waa waajib xadiidkaasay ku dhageen walaalkaa wixii kaaga yimaadee wanaaga iyo kaalma iyo taakulaa adoon weydiisanin xaggana u hanqaltaagan nabig wuxuu waa in la aqbalo waalamru lilwujuub bay dheheen walaa yarudahu yuusan celinin waa nahyi wa nahyu litaxriim nabig wuxuu isku daray amar iyo reebid aqbal hana diidin wadaadahyo waa waajib halkaas iyagu istaageen idan xadiikaasna hawsha waa ku jira maxalushaahidku marka waxaa weeye su-aasha unbaa reebane wixuu halkaa kuu garto gobonnimadu waa in laga qaato haddii markaad aad u baahnayn cid kale sii sii masaakiintaa fara badan macaaribtaa fara badan ahalkaa fara badan adugu si la sii bax baab اlxaثi calى اlأkli min camal yadi wالtacafufi bihi can الsu'aali wالtacarud lilicطاء wuxuu baab yahay alxaثu calى اlأkli in laysku caraabiyo oo laysku tirtirsiyo laysku gubaabiyo inaad ka cunto ood ka biilato min camalyad gacantaada waxay shaqaysay yani xooggaada gacanta waxaa looga jeedaa waxaad aad shaqaysatay inaad ka noolaato oon maciishadaada aad ka raasato fadliga ay leedahay watacafuf bihi lagaga dhowrsado camalyadkaas adiga xooggaada iyo muruqaada cani su'aali baryada iyo tuugsiga waxaa kaloo eh, eh, ku jira oo laisku caraabay wa tacarud lilictaa iyo in loo bambaxo sidii wax lagu heli lahaa meelaha ilahay wax kaa siirayo iyadna fadliga ku jira inaad la timaado iyo asbaabteeda qaal allahu tabaaraka wa tacaala faidaa qudiyat isala salaada haddii la tukado jumcada iyo salaadaha kaleba fantashiruu filaada dhulka ku dhaqaaqoo kala socdo nin walba danihiisa ha jirsado dantiisa ha qunsado wabtaquu alba min fadli illahi ilahay fadligiisa raadsada fadligaa la raadinaya la dalbayo jamaca min asalaf waa cilmi bay salaada jumcada haddii la tukado cilmiga doonoo dalbadoo waxbartoo dhaqaaqa wey oo jahliga ka baxa oo diinka barta odaaddaa ku fasiray raadiy irsaaqad raadiyo dhaqaaqa walidaalika jamaaca min asalf waxay odhan jireen maalinka jumcada ah hore dukaamaha la xidho shaqada ha joojiyo fajarka marka la tukado oo adkaartaad aad dhammaysataan oo salaatu shuruuq tukataan sunnatu shuruuq oo nin walba wuxuu kara calfado masaajidka loo kalaa yidhaahdee salaada jumcada tuko markaad tukata kadib dukaankaada furo ganacsiga iyo badeecada dhacda bacda salaat اljumca waa la barakeeyaa bay dheheen toddobaatan barako ayaa rabbigeliyaa oon ganacsiga kale ku jirin ma wanaagsano maalinka jumcada waa feesto xawaalida waa xidhan yihiin dukaamihii waa jumca la shaqayn maayo hawshaasi waa edabdarrawi joojiya warka asagaa maalmaha usbuuca maalin fasaxoo feesta ah muslimiintu ma yaqaanaan dhaqan saxaabana maa dhaqan salafna ma aha nasaari yuhuud baad kaga dayanaysaan iska ilaaliya yuhuud iyo nasaar maxay leeyihiin yuhuudna maalin axaday dhahaan waa nasanaynaa waa shaqa ma jirto nasaarana hmm. sabti yuhuud baan rabaa cafwan nasaarana axad bayna waa nasanaynaa idinku maxaad tirahdeen jamcahana waa nasanaynaa xaggay <laughs> yuhuud waxay dhaheen sabti waa noociid oo dhaqaaqi mayna kiristanna maxay idhaahdeen axad baa noociidoo idigu maxaad tidhaahdeen waaba idinka horreyna jamca annagoo noociidoo nasanayna shuqulku malaa islaamka hawsha ayada joojiya shaqooyinku u badan maalinka jumcaha la qabsado shaqooyinku u badan waa maalinka u baraka badan dukaamaha markaa salaada jumcada tukataan ood salaada ilahay ku baridaan ood habaysataan fura ummadda u shaqeeya adeega shaqaysta barako badan baa la gelinaya walidaalika xiraaq ibnu maalik salaada jumcada markuu tukado wuxuu jiray allaahuma innii ajabtu dacwataka wa adday u fariidataka wa tacaradtu lirisqika farsuqnii min fadlika wuu odhan jiray markaasuu dhaqaaqi jiray afka isagoo u buuxu soo jiray casarkii maqhribkii ilaah wuxuu ihi ilaah waxaan waxaan yeelay dhambaalkii dhawaqaadii baan yeelay oo ahaa salaadda ha la aado idaa nuudiya lisalaati min yowm اljumca fascaw ilaa dikr اllah salaadina waan gutay waxaadnana tiri marka salaada la tukado dhaqaaqoo irsaaqad raasada waana dhaqaaqay allah gacanteeda wax soo geli maxaa le weligii asagoo maran ma soo laabanin ciraaq ibn maalik min kibaar الtaabiciin waad garanaysaa yacni maalinka jumcada ah ganacsiga bacda aljumca uu ka khayr badan yahay midka kale sabciina mara dheen salafku yaan la hawsha ayadaa seexashadana joojiye dhaqanka yuhuudi nasaarana iska ilaaliye ruuxuu usbuuci maalinu yar nasan lahaa wax qabsan lahaa dana khaas hadduu ku aadisto oo firaaqaysu ay ku soo aadam maya culays ma laha laakiin la beegsiga iyo fasaxa kulligiinba sidii yuhuudi iyo nasaaradii waa jumcada waa hawl khalad ah walidaalika sheekh muqbil ibn haadi alwaadici raxmat ullahi tacaala calayh yaman waagu damaaj daraasada ka waday maalinka jumcadu u daraasa badnaa khilaafan lilyahuudi waanasaara buu odhan jiray yowma cutla in laga dhigo oo la nasto waa idabdaradii yuhuud ay dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala adduunku abuuray kadibna maalinka sabtida ayuu nastay markuu ku soo daalay abuurkii awlihii waa dhaqan yuhuudeed ilahay wama masana min luquub iska ilaaliya caadada yuhuudda iyo nasaarada ha ku khaldamina waxaabaa inooga daran kuwa dowlada sheeganoo islaam sheeganaya yaa jumcadan waxay ka dhigeen maalin shaqo sabti axadna waxay ka dhigan maalmo feesta ah oo xataa ruux mushaarkiisi loo qoray imaaraadkaa bilaabay carabtiina way ku socotaa hawshaa iska ilaaliya ya maxaa tiri sheekh jaamacow adugu horta sidaa su-aal deelqaafle maxaad u keentaa jumcaa baan ka dagaalamay khamiisyari maxaad iigu weydiinaad way ka sii daran tahay way ka sii daran tahay وعن عبد الله بن زبير عفوا عن أبي عبد الله الزبير بن عوام الأسدي قال صحابي وxuu yidhi قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لأن يأخذa أxadكم midkii inuu qaato أxbulahu jamcu xablin jamcu xablin jamcu qila ah axbulahu xarkihiisa inuu qaato midkii inuu xarkihiisa uu qaato uma yأtiya aljabala qowga uu tagay buuraha xaabada laga soo gurto oo fayaأtiya uu la yimaado bixusmatin xagal oo min xaabin xaaba ah calaa dahri tunkiisa dhabarkiisu ku soo qaado oo fa uu iibiyo suuqa ka iibsado fayakufu allaahu biha rabbi ku awdo ku difaaco wajha wejgiisa can ilmas'ala tugsi uu wejgiisa difaaco ayaa khayr lahu uga khayr badan min an yas'ala annaas dadka inuu wax weydiiso tugsado actawhu siiye ah, aw mancu u ama ha ama ha siiyeene waxaa dhaanta xadhkahaada qaado iyo faaskaada duurka ilaahay u foof xaabo soo guro suuqa keen iibso wixii aad ka hesho ku danagudo biniaadana kaga maaran taasaa kuu dhanta wey su-aal biniaadam adoo tunka sidii dameerkii xaaba ku soo gurtoo iibsada ayaa nabigu dhanta wey lian yaahuda axadukum midka inuu qaato axbulahu jamcu xablin xadhigiisa oo jamcu qilaah uma yaati ljabala qowga uu aada jabalde waxaa loo jeeda meeshii xaabada laga soo gurto iyo qoryaha oo fa yaatiya uu la yimaado yani waxaa saa loo qaadaa layda xusmada oo min xaabin xaaba ah calaa dahri tunkiisa uu ku soo qaaday dhabarkiisa fayabiicaha uu iibiyo markaad iibsada maxaa dhici haddee fayakufu allaahu rabbi uu ku difaaco bihaa xagashii uu iibiyey iyo tuugsi ila wejiga ku dirmahaye uu kaga badbaado yaa khayru lahu oga wanaagsan min an yas'al dadka inuu waxweydiiso tuugsado acطahu siiye ah aw manca ama wax u diidaaba rawahu اlbukhaari lann aad qoraxayso oo ku diirmo xaggan waxba aysan ku siinin baaba dhici karta u badanba ila baryahan dadkii bakhiilnima laga soo taagay marka inaad gobanimo ku noolaataa ka wanaagsan wey وعn abi hurata radi allahu qaal qaala rasul sl slam lan yaxtaiba axadukum midkii inuu soo xaabagurto xusmatan xagal calaa dahri dhabarkiisa iyo tunkiisa ku soo guro ayaa khayrun low oga wanaagsan min an yas'ala axadan aadame inuu wax weydiisto ruux inuu wax weydiiyo lian yaxtaiba axadukum soo gurto xusmatan xagal xaaba ah calaa dahrihi dhabarkiisa wixii saa loo qaadee garabka ilaa gacanta buuxiye saa loo qaadaa la yidhahdaa xusmada ayaa khayrun low oga wanaagsan min an yas'ala axadan inuu axad weydiisto adduunyo fayuciihu marka uu siiyo yumnac ama u diiday ama ku siiyo ama kuu diido maxaa yeele su-aashii ma bannaano wey idan ninka faqiirka ah ninka faqiirka ah ilaa kan shaqaysan kara su-aashu ma u bannaan tahay mise waa ka xaaraan waa masala fiqiyo laisku hayo waxaana loo badanayo raajixa calaa madhab imaamina shaafic inay xaaraan ka tahay faqiir baata waxba ma haysatid laakiin in xoog badan oo xirfad uu ku shaqaystalaa tahay oo soo saaran kara maanta hadduu suuqaa galo biilkiisa soo saaran kara in xoog badanoo laakiin aan shaqaysan karin baa jira xirfadaha meesha ka jiro dhanba maba yaqaano beer la fala ma laha ceel la shuba ma laha geel la raaca ma laha xisaaba faraha laga sameeyo iyo aafo kale hadda jirta ninka noocaas isagu kama hadlayn waxaa laga hadlayaa waa faqiir laakiin waa inuu shaqaystuu awoodaa shaqadaana noloshiisa uu ku filaysiyo ninka asagaa ah inuu tuugsado oo dadka waxweydiisto ma bannaana waa xaaraan hal mas'aloun bay ka sareen fuqahadu ninka faqiirka ah ee shaqaysan kara hadduu ku mashquulsan yahay waajib kale waajibkaasoo asaga waajibka iyo shaqo isusu keeni karin marka inuu dadka weydiisto la bilana waajib ah ka alabat اlcilm sida xerta wax baranaysa diinka wax baranaya waa fuqara maala laakiin way shaqaysan karaan laakiin shaqadii isuma karaan inay diinka ilaahay bartaan marka ayadaa in la biilo muslimiintu ka warqabaan oo xataa hadday wax waayaan ay wax weydiistaan ummadda way u bannaan culamadu hawshaa murankaba qabaan laakiin intuba waxaa ka wanaagsan inaad aadama ka kaaftoonto wa canhu can abi hurata radi allahu tacala can nebi sal slam qaal kaana daawuud nabiyulahi daawuud calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa laa yaakulu kaan cunin ilaa min camali yadihi gacantiisu waxay shaqaysay mooyeene wax kale ma cuni karin nabilahi daawud wuxuu ahaa rasuul nabi buu ahaa xaggana boqor buu ahaa melig adduunya gacanta loo geliyey washadadnaa mulkahu waad garanaysaa ayadooy sidaa tahay ma ogolayn dowladda hantideeda iyo baytmaalkeeda bankiga wax ka isticmaalo asagaa faryaamo ah wuxuu samayn jiray camburbireedka waalanna lahu lxadiid camburbireed buu samaynayaa wuu iibinayaa taasuu ka biyan jiray dowladda hantideeda dhan ee gacanta rabbi u geliyey boqortooyada weynee balaayiinta haysata ma taabanayni danaha kale muslimtu ku qabanaysa ama asagu wuxuu beenanayo isagaa samaysanaya camburbireed buu samaynaya suuqaa lageyn waa la soomin wixii ka soo buxuu xaruurtiisii naftiisa ku biili jiray hantidii dowladdu wuu iska ilaalin jiray iyadoo u bannaaday sharcan in uu baahidiisa ka qaato kaana nabiyulaahi daawuud wuxuu ahaa laa yaakulu ila min camali yadihi wa kaana yacmil duruuc camburbireedyada lagu dagaalamayo la gashadu yuu samayn jiray rawahu lbukhaari idan ambiyadiiba sida iyagoo ilaahay u baneeyey iyo haddana waxay kaga kalsoonaayeen wax ayagu ay shaqaysta inay calfadaan وanhu can abi hurayra radi allahu tacaala can ana rasul sal l slm qaala nabigu wuxuu yihi kaana zakariya zakariya isaguna wuxuu ahaa najaaran injineer buu ahaa injineer guryaha alwaaxyada howlahaas sameeya najaarka waa taqaana waa arrinka alwaaxyada ka shaqeeya ee guryaha dhise doomaha dhise ee weeyaan rawaahu muslim nabiy llaahi daawuudna muxuu ahaa biraha ayuu tumaya waa xadaad biraha kala shubhayaa yacni xirfadda iyo waxa mihnada ah ee bannaan sharcan naftadan aad su'aal kaga baajinayso waa shay qiimo badan oo wanaagsan laakiin inagu aaf waxay naga dhacdaa inuu xirfada wanaagsan baa mancaayonaadu aadamuhuna nin walboo shaqaystoo gacanta wax ka qabto way ammaanaan way dhiirageliyaan way ku tirtirsiiyaan way ku amilaa uu noqdo ninka adduunka u qiimo badan laakiin innagu wax kastoo waxayna tari lahaabaa sidii loo caaya hebel waa kan hebel waa kan hebel waa kan shaqadii baa la caahaya ninkii samayna waa la caahaya kadibna magaca baa lagaa qabiil baaba lagaaga dhigay marka dambe weligeen marka xataa sikiinta iyo irbadda iyo maxaarka iyo mudaca waan soo ergisanaynaa waan soo waaridaynaa xataa ma samaysan karno gaalla intaan bay kaalahay nabiyulaahi daawuud wuxuu ahaa birahaasu wax ka samaysan jirin nabiyulaahi zakariyana najaar waa injineer alwaaxidii howlahaas ku fiican wey dugsiye iyo macaahid baa kenya ku yaalla laga barto faryaamada laga barto sancada gacanta laga barto wiilkii hadii qur lagu kari waayo oo waxbarashada uu keeni waayo oo uu noqdo mid carab imtixaan iskuul iyo madraso iyo midna lagu kari waayo intaad kaxaysaan iskuullada farsamada geeya hayd anficee mid waxaa jira sidiisuba hawaayadiisi maskaxdiisu waxbarasho lagu karin laakiin isha iyo faraha macallinka noqonaya kaasoo kale wakti laguma bixiyo ummaddan laguma lugooye intii intuu ku tukanaa la baro oo juska camiya tabaar laga saxo safiinatu salaad iyo safiinatu najana loo akhriyo geeya dugsiyada farsamada geeya injineer fiican buu noqonayaa fuunday fiican buu inoo noqonayaa waddooyinkuu dhisahaya ceelashuu qodaya alaabtan ifaysuu xidhahayaa waa loo baahan dadko dhan culummo noqon karaan iyo macallimiin nin walba haddii la qowdhabiyo lwanaada qasab macallin ku noqoto una soconinna maxaa lagu samay si kale looga faa'iideeyaa waajibaadka farducaynka cilmulxaal marka la baro hawlaha kale uu qaban karo alla sameeyo ha loo diro muslim wa can miqdaam macdaykari radi allahu tacaala canhu an nabi sal ma akala axadu طacaaman qatu khayra min an yakula min camali yadihi suuban ma akl aadu axad ma cuno ma calfado طacaaman raashin iyo calaf qaطuu weligii khayran ka wanaagsan min an yaakula inuu cuno ka calfado min camali yadi gacantiisu waxay samayso soo saartay xooggiisun baa loo ama ha ama gacan waxa ka sameeye wuxuu asagu shaqaystayba oo laga wadaa wa ina nabiyllaahi daawud nabiga wuxuu ku alqabsanaya walaalkii daawuud oo weliba boqor ahaa oon baahiba u qabin wa ina nabiyllaahi daawud nabiyllaahi daawuud kaana wuxuu yakulu min camali yadihi nabiy axmed waad ogti labtirkiisu rawahu lbukhaari waad ogtihiin qabla alislaam wuu shaqaysan jiray maruu ari raaco xeedha la ka qaato iyo lacag ka qaato iyo maruu ganacsado shaam u safro ayuu ahaa waagi dambe ilaahay rasuul ka dhigay barakeey nabig wuxuu yidhi meesha anugu aan ka shaqaysan waan aqaanaa wa jucila risqii taxta dilli rumxi irsaaqadaydii waxaa la geliyey bacda nubuwati warisaala he gaala iyo nijaas wixii ka soo dhaco nimankaa ilaahay ku kufriyey xarigga rabbi gooyey yaa xoog looga keenaya xoole muslimta ku noolan lahaayeen alhanaa'im walidaalika shaaficiye waxay dhaheen hanti hantida u xalaashan waxaa weeye alhaniima xoolon bini aadam calfadoo cuno waxaa ugu xalaashan haniimada limaada haddaysan ogu xalaashanayn irsaaqad iyo calafka nebi maxamedba lagama dhigeen wey hawshaa ninku inagu khilaafana malagii baa galay annaga shaafici naguma khilaafi karaan wadaaddo dhan ay ku qasban yihin inay raacaan limaada nabiyullahi maxamed ilahi wuxuu u doortaa laba xaalo midda midda u sarraysa yuu doortaa yaa ku xiga waxaa ku xiga shaqada ugu wanaagsan ee ku xigta waa maxay Hmm. wal waxay dhan waxaa weeye ganacsiga wal waxay dhan maye waa beerta waa beerta waa ganacsiga howlaa la isku hayaa xadiidkii odhanayay baa lagu xoojiyo camal waxaa u fiican wixii gacantaada ku shaqaysato wa kullu baycin mabruur bay ku dhagayn almuhim bacda alhaniima waxaa doontaan geliya laakiin waa ka ugu dhib badan beecu hawlo badan buu le hishi khayaano dhagar dulmi ribo balaayan laga badbaadayn weliba ka maanta jooga asagu waaba imtixaan kaleba slku wuxuu odhan jiray nin sarifla'a gurigiisa biyo lagama cabo gurigiisa hooskiisana qorax lagama hadhsado limaada sarifla riba kama badbaaday dheheen sayidina iyo cali ma suuqa intay maraan oo nin walba ku ganacsan ay weydiiyaan kaale way imtixaani jireen cumar iyo cali suuqay tegi jireen maalin maalin dadka kaale masaa'il اlbayc washaraab wax ka weydiinayaan shuruudda beeca arkaantiisa muxuu ku asaxa maxaa buriya eeneenkii dhahaa suuqay ka saari jireen maxaa jira um, muslimiintaad xaraan cunsiinaysaa suuqaad kharibaysaa dhaqaalaha muslimiintaad aafaynaysaa waa inaad taqaano kitaab اlbuyuuc fiqu اlmucaamalaat albayc wاshara waa in lagu akriyo ma u socotaan waxoogo ii soo dira xoogow markaad hesho bakaaraha galaway hawshiinna waa sognaha annagu maxaa bannaan maxaan ban isweydiin maysaa iska daa beeciye sarifka ka warran asagu sarif waa maxay shaqo laga ganacsado oo sarif ka liidata ma jirto lanna waxay dhaheen somaali nin hee bad ku jira hee nin biyo ku jira qoyaan iskama dhowr ma maqashe sarifle riba kama badbaadayo ama indhaha isku qabto ama ha kala qaado sarifle hee iyo riba waa ishayaan way un kala fiican yihiin way un kala dadaal badan yihiin mooyeene baashaa la iska ilaaliyo dad ganacsanaysaan meelaha kala gala beeca kala dukaamaha iyo dharka iyo dhuuniga iyo xisaabaha kale iska gala guryaha iyo hawlo badanbaba sarif oon weliba aydan aqoonin baaburiba oo toddobaatan dhowr albaab ah iyo shubahaadkiisa aydan garanayn in iska ilaaliya rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyey baab اlkarami wاljuudi wاlinfaaqi fi wujuhi اlkhayri iqaة biاllahi subxaanaه wa tacaala wuxuu baab yahay alkaram gobannimo wاljuud deeqsinnimo wاlinfaaq in wax lagu bixiyo fii wujuhi اlkhayr wadooyinka khayrka wax lagu bixiyo iqaة biاllahi tacala adoo alla ku kalsoon gobannimadu iyo juudku way iska agdhow yihiin الsakhaau wاlkaramu wاljuudu wالsamaaxatu afartaa lafdi macaani iska agdhow bay leeyihiin waana si kal xeel dheer yihiin karamkaana ugu qiimo badan ninka kariimka ah hadduu waxayo hadduusan waxaynin berisamaad xilli la baaba'ay xilli abaareed doogaad iyo diraac waa dun wanaagsan yahayoo nacfi lagama waayo deeqsiguna markaa wuxuu hayuu deeqaa oo waxbixinta keliya iyadu inta badan u noqotaa way kala duwan yihiin ama samaaxa waa hungurisamida ruuxa lexjalada wanaagsan hebel wuu lejecel xunyiisu ma taqaanaan waa ruuxa waxquulidda wanaagsan wuxuu bixiyey kama daba tago ma sheeg sheego nin baa waa wuxuu ku siiye kugu haynaya sidii kii reemiiga ahaa ee walaalkii laxda u qalay ama wanka reerkii xaggee degan yahay meeshii aan wanka kugu qalay uu reerkii xaggee degan yahay waagii meeshii laxda kugu qalay war laxda aan dhahaayni maxay ahayd hebelo bal waran waagii aan kun kosiye maantaan ka fiicna kunkii weligii sheegi kaa waa hunguur muxuu yahay asamax waa maxay waa ruuxa wax quurhka wanaagsan wuxuu bixiyey aan ka daba tegin aan sheegin xataa markaad wad hadlaysaan aan ku dareensiinin inuu kugu leeyahay abaal iyo gallad qolyo shaaha kaa matajin baa jira oo koobka kaa keeni oy ku qaban maxaa kuu geeyey wafahanteen baan u malay iska ilaaliya qaal allahu tabaaraka wa tacaala wamaa anfaqtum min shayin wixii aad fa huwa yukhlifuhu allah idiin gudaya war wixii aad wanaag ee uma tartaan rabbi baa idiin dandhabi bedel khayr qabo kii wanaagsan wa qaala tacaala wmaa tunfiquu min khayrin wixii aad hanti bixisanoo wanaaga falianfusikum waa naftiinna idinkaa iska qaadoo naftiinna u qaaday meelle lama geynin shilinka iyo wax yaray muslimiintu kaa qaadeen adaa laguu qaaday adaa lagaa qaadoo laguu qaaday naa iga tiro igu tirtii waxaa weye ninkii qorqadaha warkiisii wey adaa lagaa tiray laguguna tiray laakiin hadda wa iska dhaadhicinaysa wa lagaa ah, adaan kuu qaadnay aakharaan kuu dhignay waxba kumana yidhi waa ku caawinay inaad noo abaalguddaad yaa waajib kugu ah wamaa tunfiquuna maba bixinaysa waxuma bixisaan haddaad muslimiin wanaagsan tihiin ila ibtiqaa'a wajhi illaah ilaahay dartii un wejiga ilaahay inaad raadanaad doonaysaan kelim ad u bixisaan waa nahyi waa la sheegaa wejiga ilaahay waxaan ka waba ku bixinina ama weji ilahi baad wax ku bixisaane maxaad culays iskaga dhigaysaan waxbixinta ama waxun u biinaysaan wax yar u bixinaysaan waxaad bixinayseen ha ha yaraado marka hore maxaad u dhiibayseen ilaahay darti nin ilaahay darti wax bixiyana culaysma ma saara wey tunfiqu min khayrin wixii hanti aad bixisaan ilaykum waa laydin danabaya isagoo dhammaystiranoo buuxaa rabbi wa antum laa tudlamuun isagoo waxba idinka dhimayn laga gaasirayn bar waa kordhin waa laydin kobcin badin win taku xasana yudaacifha wayu'ti min ladunha ajra caiima waqaala tacaala waman tunfiqu min khayrin faina allah bihi caliim wixii aad bixisaan ha yaraada ha badnaadee alla waa ka warqabaa ha moodina ilaahay inuu shilin meel ka maraayo wax walba rabbi waa og yahay wuunidinka abaalgudayaa wacan abi mascuud alansaari radi allahu tacaala canh qaala saxaabiga wuxuu ihi laa xasada kamasha ma jirto ma waxbaan ka booda an mascuudi radi allahu tacaala canhu abi mascuud baan idhi miya caynu sal slm qaala saxaabiga wuxuu laa xasada kamasho ma jirto lakanto ruux lakanto oo la tamadiyo alla hebeloo kale la yidhaahdo hebeloo kale maanoqda la yidhaahdo ma jirto ilaa fitnatayn laba xaala nin ku sugan mooye laba xaala ninka laga helo waa la kantaa ama waa la tamadiya ama waa la jantaa midka koobaad rajulun weyn aataahu llahu maal inuu ilahay hanti siiyey fasalatahu rabbi waa ku salliday asaga ahaa halakati maalka inuu ku bixiyo fi lxaqi uu meelaha khayrkaa nin hantiilaah hantidiisana wuxuu ku bixinayaa khayrka masaajidii madaaristii masaakiintii baahanaha muslimka dhibanaha qaraabadii ahalkiiba ku bixinaya hantidiisa halkaasaa taqaana ninkaa haddee waa nin la janto wey ilah asagoo dhig la yidhaahdo ninka labaad warajulun nin weeye aataahu llah wuu siiyey ay cilman xikmo iyo cilmiba rabbi siiye waa faqiih waa caalim diinta yaqaano fahuwa yaqdii biha ummadda ku kala xukumaa xukumkii ilaahay iyo xaajadii xukumkii ilahay ummadda kukala u yimaada hebelow sidaas waad khaldan tahay xoolahaasa laguu lehay bixi nin walba xaqiisii buu siinaya wa yucallimu ummaddana waa baraya labu isku darsaday alqadaa'u bayna annaasi bilcadli iyo tacliimu nnaasi wa tafqiihum lidiinihim dadkoo diinta la baro la fahansiiyo wacyigoodii la kobciyo garaadkoodi la tayayo kor loo soo qaado wuu wadaa wuuna kala xukumaya labadaa ruux baa nabigu mudan buuhi in la janto ama la kanto oo layihado wax siday yihiinoo kale yaa kaa dhiga xasadku waa inaad itiraada ilaahw nicmada hebel hayse igu soo wareeji asagana ka shub taaso waa xaaraan amaa xasadka bannaanee laga hadlay waa alkhibta kamashaa la yidhahdaa la socodee xasadka laba u qaybsan madmuum iyo mamduux midka madmuumka ah ee ceebaysan ee cambaaraysan waa inaad ruux muslima nicmuu ilaahay siiye aad tiraahdo allow aniga laygu soo shubo asaga laga wareejiyo xasadka bannaanna waa inaad tidhaahdo gaal xoolo badan leh nicmo badan leh ilaahu gab ka siiyo aniga u soo wareeji way bannaan tahay xasdulkufaar gaalada in la xasuuso ma bannaan ilan xoolaha muxuu isticmaalaya khamray ku cabbi kalaab bay ku tegi erkaysa shaydaankii meel lowd lahaa ilaahay baa hee muxuu yidhi ilaahay baa kaajiigu tay kaadi qabata nin weyna madaxweyne idin u tartamahaya kenya hadda warkiisa ma haysaan kuwa noocaasoo xoolay haystaan maxay ku samaynayaan kufri iyo shirki iyo gaalnimi xumaanu bay ku wadaan diinka ilahay ummadda kaga dirayaan waxaad dhihi kartaa intaad ilah gacmood ilaahay ka soo wareejiyo xaggayga isagana eber ka dhig wiiisa xaawa bilow shaaba maxamed hawshaas hawlkuu taalla wey maxaa ka mida ah cinda ahlilcilmi muslimka faasiqa ee hantidiisii macsiyo u kaalmaysanaya asaguna waa la xasdi karaa halkaa markasaarka intuu sarwaalka xidho futihiisa muujiyo yuu shilinkuu halaba khamro iyo iibdarro iyo nijaas iyo dhillaysi bakhti buu ku dhammaynaya maxaad leedahay ilaah ka xoolaha ka soo shubo masaakiinta xertan ku soo wareeji baad dhihi karta muslimka faasiqa ah ee hantidiisa macsiya u isticmaalaya waa laga xasdi karaa qalin shubatayn kaafirkuna kaba sii daran xasadkaa waa xasad bannaan kaan bannaanayn eh? muslimka aan hantidiisa u isticmaalaynin iyo wanaaggiisa macsiyo lama xasdi karo laakiin waa waa la kaman karaa allow asagoo kale iga dhig tiisana u daa tu lamidana isii waa la odhan karaa macnaha inaad fahanteen bay ila tahay muttafaqun calayh wa macnaahu macnihiis waxaa weye laa xasadadaasi yanbaqii waxaa habboon anlaa yuqbata inaan la kamanin axadun aadame ila calaa ixdaa haatayni alkhaslatayni labadaa calaama waxaan ka inaan lagu kamanin wallahu subxaana wa tacala aclam